alxamdu lilahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala rasuuli اllahi اlamiin wacla aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica wahuwa awalu xadiidin xadaaniihi iyaahu wahum kadalik bisnaadi kuli minhum ila sufyaan bn cuyayna can amr bn dinaar can abi qabuusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaanu yarxamu man fi lardi yarxamku man fi lsama wa min taraa'iqi raxmati raxmatu lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usula almutuun khaasatan usula xadiidi almustafaa warasuuli lmujtabaa sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcaajili waalaajil fa hada huwa almajlis alkhaamis الخامس فهذا هو المجلس الثالث من مجالس إقراء وشرح كتاب الرياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الاثنين leylaة الخamis min shahri jumaada الآkhir cami أlfi وarbacumiya وsabci وaثalaaثiin hijraة الmustaفى slى اllah عalيh وalih wslm ضimna silsilaة duruusi xadiiث الmustaفى slى اllah عalيh walih wslm badأa bkitaabi الأرbaciin waاntihaءa bالsann والصaxiixayn ysr allah الإtmaama wاlإkmaala وrazqna الإkhlaasa fi اlqwl wاlcml inahu jawaad kariim wbاlإijaabaةi jadiir cashirkan waa cashirka saddexaad habeenkana waa habeen isniin ah taariikhda hijrigana ay tahay shan bishii lixaad ama jumaada alaakhir kun afar boqol soddon iyo todoba hijrada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam caawa insha allahu tacala waxaan dhamaashtiraynaa xadiidkii dheera ee muxuu ahaa ninka la dhihi jiray kacb bn malik radia allahu tacala canhu ardaa fii takhalufihi can ghaswati tabuk dibdhic buu ka dibdhacay duulaankii tabuk iyo imtixaankii la mariyey ayaan bartamaha ka maraynay waxaa noo dambeeyey in nabigana sala allahu aleyh waali waslem uu yidhi iska tag adiga run baad sheegtay ilaa aad rabbigan subxaanahu wa tacaala adiga xukunkaada muxuu aha cadeeyo saas ayuu ku tagay weliba laba nin oo saaxiibadii ah ayaad muxuu ahaa loo sheegay oo arinta ku dhacday ay qabsatay oo weliba nimin akhyaar ahaa kadibna wuxuu labadaa nin dayasha igu sugan sidaas ayuu marka banaanka ku aaday weyaan wuxuu leeyahy marka wanahaa rasuul rasuulka alle wuxuu diiday sala allahu calayhi waalihi wasalam can kalaamina in nalala hadlo hadalkanaga ayuu nabiga diiday sala allahu aleyh waali wasalam ayuha halaaa saddexdanaga ama saddexdiina min bayni man takhalafa dadkii dib dhacay dhexdooda canhu isaga xag ka dibdhacay nabiga caleh slat slam dadkii badnaa oo nabiga ka dibdhacay saddexdanagii ayaa muxuu xugun gooni ahaaneed iyo cunuqabatayn gooni ahaadna la saaro weeyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo kacb ibnu malik faijtanabanaa waxaa naga fogaaday annaasu bini aadankia naga fogaaday aw qaala wuxuu yidhi taayara lana taayaruu lana waa isu xataa tanakarat ilaa ay isu badasho li aniga fii nafsi naftayda alardu arladii ay sukay badasho oo arladii aan aqooni jiro madiinaba arla kale ayay noqoto weyaan famaa hiya iyada ma ahanin bilardi arladii allatii arladaasoo acrifu aan garana falabitnaa waan nagaanay calaa daalika arrinta ayada ah oo aanala hadlaynin hadal la-aanta khamsiina leylatan konton habeen ayaan sidaas maxaa ku jirna weyaan cunqabataynta noocaasa fa amaa saaxibaya labadii saaib labadaydii saaxiib miya fastakaana way khuduuceen aad bay mxu isu duleeyeen waqacadda waxay fadhiisteen fii buyuutihimaa guryahooda yabkiyaani ayagoo mxu aad u oynayaan wa amaa ana animiya fa kuntu waxaanay ashaba alqowm saddexda ninka ugu da'yar ayaan ahaa wa ajladahum uguna xooga badan ayaan ahaa fa kuntu waxaanay akhruju midbaxa oo fa ashhadu xaadira asalaata salaada maca almuslimiina muslimiintan salaada la xadeeda jamaacada ah wa atuufu waan wareegi jiray filaswaaqi suuqan waan mari jiray walaa yukalimnii ilama hadla axadun qofna ilama hadlay weyaan wa atii waxaan u imaan jiray rasuul allah rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam fa usalimu waan salaami jiray caleyhi nabigaan salaami jiray assalaamu calayka ya rasuul am assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wa huwa nabigeena fii majlisihi majli booskii u fadhiya bacda asalaati salaada kadib u fadhiya weyaan booskii salaada markuu ka bax kadib isagoo fadhiya aanu imaan jiray kadibna nabiga waan salaami jiray calayhi salatu salaam fa aquulu waxaan isdhihi jiray marka fii shafatayhi labadiisa bishimood ama furuurood biraddi salaami salaamta inuu nabiga radiya am laa mise muusan dhaqaajinin saasaan isdhihi jira weyaan uma usallii waan tukan jiray qariiban meel u dhow minhu nabiga wa usaariqu waxaan ku xadi jiray annadara fiirada ayaan ku xadi jiray iyo mxua daymada ayaan ku xadi jiray weyaan faidaa aqbaltu markaan xaggiisa aaday faidaa aqbaltu markaan u jeesta calaa salaati salaadayda oon salaada toos mxuu ahaa aan khushuuc iyo dhankii salaadii aan u toosa nadara ilaya saasuu nabiga i fiiran markaan fiiriya naxwahu xaggiisana acrada canii nabiga iga jeesan jiray sal allahu aleh ali wasalam xataa idaa taala markay igu dheeraatay dalika arrinka asaga calaya dushayda min jafwati lmuslimiina muslimiinta gooynta ay gooyeen ay ugu fogaatay mashaytu waan socday xataa tasawartu ilaa aan ka fuula jidaara jidaara xaaidin beer muxuu ahaa derbigeed waa mxuu aha waa derbi xaaidkana waa beer weeyaan jidaara xaaidin beer muxuu ahaa derbigeed aan ka fuula xaa abi qataada abi qataada beertiisa derbigeed ilaa aan ka fuula wa huwa i abu qataadana ibnu cami waa in adeerkay oo axabu nnaasi dadka kan looga kalgacayla badan yahay ilaya aniga weeyaan fasallamtu caleyhi waan salaamay fawallaahi baan ku dhaartay maa radda calaya salaama salaamta igama mxuu ah radinin oo ima jawaabin weeyaan faqultu waxaan dhahay lahu isaga yaa abaa qataada abaa qadaadow anshuduka waxaan kugu dhaaranayaa billaahi alla weyne hal taclamuni miyaad inay ogeyn aw uxibu inaan jeclay allah alla weyni warasula rasuulkiisa inaan ogahay soo muxuu ahaa ma ogid weyaan inaan jeclahay soo ma ogid weyaan fasakata kadibna waa iska aamusay facudtu waan ku laabtay oo fanaashadtu mar labaad rabbi ku dhaaray subxaana wa tacaala fasakata wuu iska aamusay facudtu mar saddexaad baan muxuu ku laabtayoo fanaashadtuhu rabbi baan ku dhaaray subxaana wa tacala inuu ii markhaati kaca inaan alla i rasuulkiisa jeclahay sala allahu aleh fa qaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam alla i rasuulkiisa muxuu ogsoon inaad alla iyaga jecesha inaadan jeclayn fafaadat caynaaya indhahayga ayaa marka ah hororeen weyaan oo gororeen muxuilmihii indhihii ayaa waxaw ilin ay ka shubantay weyaan fafaadat waxaa shubantay caynaaya labada indhood oo min addamci wey ilin baa ka shubantay wa tawalaytu waan jeestay xataa tasawarta ilaa aan ka fura aljidaara derbiga aan ka fura fa baynamaa ana aniga amshi aan socdo fii suuqi madiinati suuqa madiina id nabaiyun nin beeroley ah oo min nabai ahli shaami dadka muxuu ahaa ahli reer ah. miman qadima miman ka mid qadima soo galay la keenay oo la imaaday miman qadima keenay biacami cunno keenay oo yabiicuhu ku iibiyey bilmadiinati magaalo madiina ayaquulu wuxuu leey ninka asagoo nabadiga ah man yadullu calaa kacb ibni maalikin kacb ibni maalik yaa itusini yaa itusi kale weeyaan fatafiqa waxay guda galeen annaasu dadki yushiruuna lahu inay muxuu farta ugu fiiqaan ilaya aniga xataa jaaanii ilaa uga yimaada fadafaca ilay wuxuu ii dhiibay kitaaban bu amaba waraaq uu idhiibay min maliki hasaan boqorka la yidhaha hasaan asaasinadii ragga ahaa boqorkooda boqor ka mid ah waraaq ka socota boqoradooda boqor ka ah ayaa maxuu ii dhiiba weyaan wa waxaan ahay kaatiba nin qora ayaan ahay wax qora oon wax ariyo fa kadibna waraaqdi ayaan akhriyey fa idaa fiihi waxaa ku sugan amaa bacdu intaa kadib fa inahu shani qad balaqnaa waxaana soo gaaray ana saaxibaka saaxiibka oo nabi moxamed sala allahu aleh ali wasalam qad jafaka inuu ku gooyay ayaana soo gaartay walam yajcalka allahu allana kuma yeelin bidaari hawaanin meel lagugu dulaysta inaad joogto mxuu aha ilaahayna kuguma qasbin weyaan oo ilahay subxana wa tacala meel dulli kuma dhigin walaa madyacatin meel mxuu ahay laguga dayacana ilaahay kuma dhigin subxaana wa tacaala ee falxaq bina noo imow nawaasiika aan ku xariirineh faqultu waxaan idhi xiina qara'tuha markaan akhriyey wa haadihi tanna waraaqdanayta iyo baladana aydan sidii oo kale min albalaa'i imtixaanada i haysta ay ka mid tahay weeyaan fatayamamtu biha waxaan u qastay attanuura muufada meesha lagu duba ayaan muxuu u qastay weyaan maxaa la yidhaha aamamtu biha waxaan ula qastay atanuura mxuu ahaa tanuurka ayaan ula oo fasajartu waan ku gubay weyaan xataa idaa markay tagtay arbacuuna afartan min alhamsiina kontonkii maalmood ay ka dhammaatay fastalbaa alwaya wastalbaa nabigu uu mxuu ah daasaday alwaya wayga uu daasaday wayuba idin qor waya ka dhig weyaan wastalbaa nabigu u daasaday alwaya u daasaday idaa rasuulu rasuulilah rasuulka all adeegiisa nin uu rasuulka soo diray sal allahu aleh ali waslm ayaatiinii imaani fa qaala marka ninka wuxuu leeyahay ina rasuula allahi sala allahu alayhi waslm rasuulka all yamuruka wuxuu ku faraya an tactazila inaad ka fogaato imraataka haweeneydaada inaad u dhawaanin ayuu ku faraya weyaan faqultu waxaan ihi ualiqha ma fura a maada afcalu maxaan ku sameeya qaal wuxuu yidhi bal ictazilha ka fogo walaa taqrabanna ha u dhawaanin weyaan wa arsala wuxuu u diray ilaa saaxiibaya labadayda saaxiibna bimili dalika fariinta noocaasa mid lamid ah ayuu nabigu u diray sala allahu aleyh ali wasalam faqultu waxaan u ihi limratii haweenaydaydi ilxaqii waxaad haleeshaa biahliki ahlkaada haleeli weeyaan wa kuunii waxaad ahaataa cindahum agtooda ahaw xataa yaqdiya allahu alla ilaa ka xukuma fii hada almri amarkan iyo xaaladayd ilaa ay meel ugu dhacdo ood ilaahay subxana wa jid u cidiina jooga kasoo tegi weyaan fa jaaat waxaa timid marka imraatu hilaal ibni umayata rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaale u timid faqaalat lahu waxay u tidhi yaa rasuulallahyow ina hilaal ibna umayata sheikhun waa oday daa'icun weliba dayacan oo lunsan weyaan oo tabar aan haynin laysa lahu khaadimun adeega ma lahan fahal takrahu ma nacaysaa <clears throat> an ahdumahu inaan ukhidmeeya ma nacaysaa nabi allow oo dhibaato ma ku jirtaa qaala nabigan wuxuu yidhi laa maya walaakin laa yaqrabanaki yuusan kuu dhowaanin faqaalat waxay tihi inahu wallahi ilahay baan ku dhaartee maa bihi min xarakatin dhaqdhaqaaq ma lahan ilaa shayin wax loo dhaqdhaqaaqo oo dhan dumar xaggee danka ma lahan weyaan oo wallahi baan ku dhaartee maa zaala kama zuulin yabkii inuu ooya mud an kaana markay ahaatay min amrihi xaaladiisa maa kaana wixii ahaaday ilaa yowmi hada ilaa maanta laga gaara oohin buu ku jira ninkaas weyaan radia allahu tacala anhu arda fa qaala lii wuxuu ay yidhahdeen bacdu ahlii ahalkayga qaar ka mid waxay i kacabadhihi law istadanta hadii aad ka fasax qaadan lahayd rasuul allahi rasuulka all sala allah slm fii mriatika haweeneydaad inay kuu timaado ay kuu adeegto inaad haddii aad ka fasax qaadan lahayd lakaana xasan waa wax wanaagsan bay aan lahayd faqad adina wuxuu idmay nabigeena sal alla sl limraati hilaal ibni umaya buu u idmay an takhdumahu inay u khidmayso faqultu waxaan ihi laa laa kama idin qaadanay fiiha haweenayda rasuul allah rasulka all sal allah alay slam wamaa maxay ogeysiiyey maada yaquulu wuxuu dhihi doonaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waslem rasuulka alleh ida staadantu haddii aan fasax weydiiso fiiha iyada waana anigana rajulu nin baan ahay shaabun dhallinyaro ah falabitu waan nagaaday bidalika cashra layaalin toban habeen ayaan sidii haddana ku jooga weyaan afartanki toban baa lagu daray tobanka hore hadallaaanti tobanka mxuu aha afartanka hore hadalaan bay ahayd iyo muslimiintii oo gooyey toban dambe waxaa lagu daray marka xataa xaaskii in mxuu ahaa loo diido cunaqbatayn nooc kale weyaan ayadna fakamula waxaa noo dhammaaday lanaa anaga hamsuuna leylatan konton habeen min xiina nahuya markii laga reebay maalinta la reebay laga bilaaba can kalaaminaa hadalkanaga uma intaa kadibna markay kontonka dhamaatay sallaytu waxaan ku tukaday salaata alfajri salaata subxi salaata alfajri salaada fajr sabaaxa khamsiina subaxdii kontonaad leylatan habeenka ala dahri beytin beytin guri mxaa dhabarkiis ayaan ku tukaday oo min buyuutina guryahanaga ka fa baynamaa goor ana aniga jaalisun aan fadhiyo cala alxaali xaaladii allatii taasoo dakaraha allahu tacala ilaahay uu naga sheegay mina anaga uu naga sheegay qad daaqat ay nagu ciririyowday calaya qadaaqat ay igu ciriryowda calaya aniga nafsii naftayda ow adaaqat igu ciriryowda calaya aniga alardu arladii bimaa raxubat maca ruxbatiha waasicnimadii arlada ay qabta dart saa ah maca dalika igu noqotay samictu waxaan maqlay sawta saarikhin nin dhawaaqa sawtkiisa ayaan maqlay codkiisa ayaan maqlay ninkaasoo awfaa fuulay calaa salcin buurteed muxuu ah salca la saaran yaquulu wuxuu leeyay bicalaa sawtii sawtkiisa meesha ugu sarraysa wuxuu leeyahay yaa kacb bnu maalik kacb ibnu abshir bishaarayso saas ayuu leeyahay weyaan fakarartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay wa caraftu waxaan ogaaday anahu shanigay qad jaa inuu yimid farajun faraj inuu imaaday min allahi caza wajal faaadana wuxuu ogeysiiyey rasuululahi rasuulka all sal allahu aley waslm annaas dadki wuxuu ogeysiiyey saxaabadii bitowbat illaahi inuu naga tooba aqbalay alle calayna dushanaga xiina sallaa markuu tukaday salaata alfajri salaada fajr fadahaba waxay tageen annaasu dadkii yubashiruunana inay noo bishaareeyaan fadahaba waxaa aaday qibala saaxiibaya labadaydi saaxib dhankooda waxaa aaday mubashiruuna kuwa u bashaareeya warakada waxaa soo orday rajulu nina ilaya warakada wuxuu soo e, e, ceeriyey rajulu nin ilaya aniga farasan faras buu soo ceeriyey wasacaa waxaa soo orday saacin midna wuu soo orday oo luguhu kusoo orday oo min aslama qabiilka ree aslama ka tirsana weyaan qibali xaggayga ayuu usoo orday wa awfaa kadibna wuxuu fulay cala ljabali buurti salac ayuu fulay buurti yareyd ayuu fulay weyaan wa kaana wuxuu ahaaday asawtu dhawaaqi asraca mid ka degdeg badan min alfarasi faraska degdeg badan weeyaan falamaa jaanii markuu u yimid alladii kii samictu aan maqlay sawtahu dhawaaqiisa aan maqlay yubashirunii isagoo ii bishaarayna aan maqlay weyaan oo abshir yaa kacab ninka lahaa markuu i imaaday nazactu waxaan u siibay lahu isaga thawbaya labadii mara oon hubana isaga ayaan marka hugiyey bibishaaratihi bisababa bishaaratihi bishaarada uu i bishaaray awgeed ayaan usii weyaan wallahi baan ku dhaartay ma amliku ma milkinin oo ma lahayn hayrahumaa labada waxaan ahayn yowma idin maalinta yada wastacartu waxaan soo cariyaysay thawbayni laba mtabaalcaaraysay thawbayni laba mara ayaan soo tabaalcaaraysay falabituhuma waan xirtay falabistuhumaa waan xirtay weyaan wanalabtu waan aaday ataamamu anao u qasdi rasuul allahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam ayaan socda weyaan yatalaqaani waxaa iga hor imaani annaasu dadka fawjan fawjan kox kox ayagoo ayaga hor imaanayaan wayaan yuhaniyunanii waa ii tahaniyadaynayaan bitawbati towbada aad rabbi iga towba aqbalay igu tahaniyadaynayaan wayaan wayaquuluun waxay leeyiin lii adiga latahnika ha kuu muxuu ahayd bogaadiso ama ha kuu tahaniyadayso towbatullahi towbada alle calayka uu rabbi kaa towba aqbalay wayaan xataa dakhaltu ilaa aan ka gala almasjida ilaa masjidka aan ka gala fa idaa rasuulula xawlahu gaararkiisana waxaa adaya hareerahiisa annaasu dadkii faqaama alxatu min cubaydilah baa istaagay yuharwilu isagoo ruclayne xataa saafaxani ilaa adiga salaamo weyaan oo wahana'ani uu tahniyadayo wallaahi baan ku dhaartee maa qaama rajulun qof ima istaagin oo min almuhaajiriin muhaajiriinta ka mid hayruhu asaga waxaan ahayn ima istaagin fa kaana kacbun wuxuu ahaa laa yansaaha midaan u hilmaamin lialxata alxa arrinta ayadahayd uma hilmaami jirin weyaan qaala kacbun wuxuu yidhi falama sallamtu markaan salaamay calaa rasuuli rasuulka al sal allahu aleh wasalam qaala wuxuu yidhi wahuwa yabruqu isagoo iftiima wajhu wejigiisa uu muxuu dhalaala weeyaan min asuruuri farax dartii abshir bishaaraysa bikhayri yowmin maalinta kan kugu khayr badan oo marak soo mari calayka dushaada kusoo mari maalin maalin kusoo marta maalinta ugu khayrka badneed ku bishaaraysa weyaan muddu walaa dadka ummuka hooyadaa maalinta ay laga soo bilaabo weyaan faqultu waxaan idhi amin cindika yaa rasuula allah rasuulka alma xaggaaday bishaarada ka ahaatay am min cindi illah ama mise alla xaggiisa ka ahaatay nacam qaala nabigeena wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam laa maya bal min cindi illahi alla weyne xaggiisa ay kaat subxaanahu wa tacaala wa kaana wuxuu ahay rasulula rasulka al sala allahu aleyh ali wasalam idaa sura markii la farax geliyo istanaara waxaa ifi jiray wejhu wejigiisa xataa kaana wajhuha sida yahay qicatu qamarin gobol mxuu ahay dayax ka mid ah amaba mxuu aha bisha ka mid ah sidiisoo kale yuu nabigu aftiimi jiray sal allahu alay ali waslm wa kunnaa waxaan ahenay nacrifka kuwa garta dalika arrinka asaga iyo ah, iftiinkaana minhu nabigu aan ka garan jirnay sala allahu alayh waali wasalam falamaa jalastu markaan fadhiistay bayna yadayhi nabiga hortiisa markaan fadhiistay qultu waxaan yidhi yaa rasuula yow inna min towbatii towbadayda aqbalkeeda waxaa ka mid ah calaamada lagu garana an akhlaca inaan ka dhexbaxa <clears throat> min maali maalkayganaan ka dhexbaxa sadaqatan sadaqa isagoo ahli ilallaahi alla weyne iyo waa rasuuli rasuulkiisa sadaqa ah weyaan dartiis iyo rasuulkiisa sal allahu alay ali wasalam muxuu ahaa bishaaray inaan muxuu ka dhexbax maalkaygii dhan oon ilahay dartii u bixiyo ayaa muxuu ahay towbadayda aqbalkeeda ka mid ah, calaamo ah weyaan fa qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala amsik warniyow hayso calayka <clears throat> adiga dushaada bacda maalika maalkaada qeyb kamid mid haysa fahuwa khayru laka saas ayaa kuu khayr badan faqultu waxaan idhi inii aniga umsiku waxaan haysanaya sahmi qaybkii aan ku lahaa alladii kaasoo bikhaybara sahmigii iyo qaybtii aan khaybar ku lahaa intaas ayaan haysanaya weyaan waqultu waxaan ya rasuulallahiow ina allaha tabaaraka wa tacala alla weyne inamaa anjaani wuxuu igu badbaadiyey bisidqi run buu igu badbaadiyey wa ina min towbatii towbadeyd aqbalkeeda waxaa ka mid ah calaamada lagu garanaa anlaa ataxadaa inaanan mxua ku sheekaynin il sheegin ilaa sidqan run mooyane maa baqiitu intaan noolahay fa wallaahi baan ku dhaartee maa calimtu ma garanay ayuu yidhi kacab bin malik axadan qof oo min almuslimiina ka mid a ablaahu llahu uu rabbi ugu nicmeeyey tacaala kor ahay fii sidqi alxadiidi hadalka oo laga run sheego mundu dakartu dakartu maalinta aan mxuu ahay aan sheegay ama waqtiga aan mxuu u sheegay dalika arrinka asaga lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam axsana ka wanaag mid ka wanaag badan mima shay ibtalaanii uu igu nicmeeye ablaanii igu nicmeeye allahu alla weyne tacaala korhay nicmada uu rabbi igu siiyey run sheega nin muslimiinta ka mid ah ood ku siiyey ma garanay ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda wallaahi baan ku dhaartaye maa tacamatu maanan qastin kidbatan been qad mund qultu dalika lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii aan nabiga arrinkaa ku idhi laga soo bilaaba ilaa yowmi maaninkaygaan haadaa ekan ah weligay been maxuu maanan qastin weyaan haba yaraatee wainii anigana la arjuu waxaan rajaynayaa an yaxfadanii allahu alla inuu xifdiyo tacaala kor ahay fii ma baqiya inta cumrigay ka harsana inuu runtaas ilaahay ii xifdiyo ood ii baaqi yeela ood rabbi xifdiya ayaan rajaynaya weyaan qaala wuxuu yidhi kacab faanzla allahu alle wuxuu soo dejiyey tacaala kor ahay <clears throat> laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fi saacati alcusra laqad taaba allahu ilahay wuu ka tahuba aqbalay cala nabiy nabigu ka tahuba aqbalay iwlmuhaajiriina muhaajiriintana waa ka tawba aqbalay iwalansaari ansaarna waa ka tawba aqbalay aladiina kaasoo kuwaasoo ittabacuuhu nabiga raaceen sala allahu calayh waali wasalam fii saacati alcusrati saacaddii adayga badnayd jeeshulcusra ayaa loo yaqaanaa jeeshkaas aswatu muxuu ahaa tabuuk culayska badnayd saacaddii iyo waqtiga culayska badnaa dadkaas nabigeena raacay sal allahu alay slam sala allahu alay ali waslm muhaajiriintii ansaarta ilaahay waa ka tawba aqbalay waana xataa balaqa ilaa rabbigan uu ka gaaro subxaana wa tacaala inahu allaweyne bihim iyaga ra-uufun mid u turitaan badan weeyaan raximun naxariis badan wa cala alaaati saddexdina ilaah uu ka tawba aqbalay aladiina kuwaasoo khullifuu la dibmariyey xataa idaa daaqat markay ku ciriryowday calayhim ayaga alardu ardadii bimaa raxubat waasacnimadeedii ayadoo ay jirto oy waasac tahay xataa balaqa ilaa uu ka gaaro itaquu llaha yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu waxaad ahaataan dadkii alle inaba rumeey oo alla ka baqa oo wakunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheega ka mid noqdo ahaada weyaan ilaa inta laga gaaro weyaan qaala kacbun wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa ancama allaahu calaya alla iguma nicmaynin min nicmatin nicmo qatu weligay bacda id hadaanii markuu iisoo hanuuniyey kadib lilislaam islaamnimadu iisoo hanuuniyey acdama midka weyn fii nafsi ani naftayda min sidqii runsheeg aan u kadabtuhu mid umay sheegay oo fa ahlika aan halaagsamo kamaa halaka say u halaagsameen aladiina kuwii kadabuu beenta sheegoo nabigu u been sheegeen sal allahu aleh ali wasalam ina allaha alla weyne tacala korahay qaala wuxuu yidhi liladiina kuwii kadabuu been sheegeen nacam xiina anzala markuu soo deji alwaxya qur-aanka shara maa qaala wuxuu shara maa qaala wuxuu yidhaahda wax ugu shar badan liaxadin qof uu u yidhaahda ayuu rabbigeen dhahay subxaana wa tacala muxuu yidhi rabbigeen faqaala tacala alla wuxuu yidhi sayaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi alla weyna ku dhaaranayaan lakum adinka idanqalabtu markaad u laabataan ilayhim iyaga litucriduu canhum inaad ka jeesataan oo iska dhaaftaan facridu canhum iska dhaafa weyaan oo ka jeesta inahum ayaga rijsun waa quun waa nijaaso wax liidan weyaan bakti weyaan wamawaahum makaan hoyadkooda meesha uhoyoon doonaana wamawaahum makaan hoyadkoodana jahanamu jahanam weyaan jazaan abaalmarin lagu abaalmarina ay muxua ku muteen jahanama bimaa bisababi maa shay sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa mxuaha kasbada oo shaqaysta weyaan yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum adinka litardaw inaad ka raali anhum ayaga iyaga xaggooda fain tardaw canhum haddii aad adinka raali noqotaan fa ina allaha alla weyne laa yarda kama raali noqda can ilqowmi qola alfaasiqiina ee mxua daacada alla ka baxday oo faasiqiina ilahay kama raali noqdo weyn subxaana wa tacaala qaala kacbun wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahenay khullifnaa kuwanala dibdhigay ayuha halaaa saddex diinna ama saddexda naga can amri ulaaika kuwa iyaga oo cudur daatay amarkooda aladiina kuwaasoo qabila uu ka aqbalay minhum ayaga rasuululahi rasuulka all sala allahu alayhi waalihi wasalam xiina khulifu xiina khalafuu xiina xalafuu xiina xalafuu goortay ay u dhaarteen lahu nabiga sala allahu aleyh ali waslm ay u dhaarteen fabaayacahum ilaa nabiguu la mubaayacooday wastafara lahum dembidhaaf waa loo weydiiyey waarja wuxuu dibdhigay wuu dibdhigay rasuulu llahi rasuulka all amrana amarka nagada wuu dibdhigay xataa qada allahu tacaala ilaa alla ka xukuma fiihi amarkaas bidalika xukunka asaga weyaan qaala tacala alla wuxuu yihi wacala alaaati aladiina kullifuu takhliifkaas marka dibdhicay ka dibdhiceen ma ahan tabuuk ee dibdhica laga dibdhigay weyaan daragga iyaga oo munaafiqiinta ahaa oo cudur daartay oo cudurka laga aqbalay weyaan ayaga dib baa loo dhigay walaysa maahan aladii kii dakara uu sheegay mima khulifna mxuu ah mima khulifnaa dibdhigana la dibdhigay tahalufna kadibdhic anaga aan kadibdhicnay ma ahaan ma aha weyaan an alghaswi duulaanka wa inamaa huwa isaga takhliifuhu nabiga dibdhigiisa iyaana anuguna dibdhigay iyo wa irjaahu dibdhigitaankiisa amrana amarkanagu dibdhigay can man xalafa lahu dadku dhaartay weyaan oo kadibdhigay wactadara uu cudur <clears throat> daartay ilaahi nabiga sal allahu alayh ali waslem faqabila minhu ka aqbalay muttafaqun calayh xadiidka marka macaanidiisa iyo fawaaid uu xambaarsan yahay macaanidii xali waan yara tataaban laakiin fawaa'idiisa lama koobi kara waxaad u tiro badan weeyaan waxa ugu muhiimsan waxaa weeyaan qofka muminka furasta iyo khayraadka inuusan muxua kadib dhicin oo haddii aad rabbi subxana wa tacala fursad khayr ku gaarsiiya fastabiqu lkhayraati ay noqoto kadalika qofka muminka inuu ku dadaalo asidqu asidqu manjaa runta si kasta kharaar ha u noqoto waa badbaado weeyaan marka qofka muminka inuu runta ku dadaalo ayadna waa laga qaadana weyaan oo qofka muslimka u yihahda been sideedaba muxua u ka fogaada uu noqdo qof beenta aad ugu fog wa fii riwaayati riwaayad waxaa ku sugan ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam kharaja wuu baxay fii awati tabuka awata duulaanka tabuuk wuxuu u baxay <clears throat> haraja wuu baxay fii qaswati tabuuka duulaanka tabuuk u baxay yowma alkhamiis maalin khamiisu nabigeena baxay sal allahu aleh ali wasalam wa kaana wuxuu ahaa nabigeen yuxibu mid jecel an yakhruja inuu baxa yowma alkhamiisi maalinta khamiista inuu baxay yuu jeclaan jiray safarka lidalika waa sunno safarka in maxua khamiis lagu aadsado wa fii riwaayati wa kaana wuxu nabigeen laa yaqdumu midaan mxuu ahay aan ka soo gelin min safarin safar ilaa naharan maalnimo ayuu nabiga soo geli jiray fi duxaa barqinka ayuu weliba nabiga imaan jiray sal allahu aleh ali waslem fa idaa qadima markuu nabiga imaada bada'a bilmasjidi masjidku ku bilaabi jiray oo fa sallaa fiihi rakcatayni laba ragcoo nabiga ku tukan jiray masjidka uma jalasa fiihi wuu fariisan jiray xadiidkaas marka saasuu ku dhammaaday waa xadiid dheer oo runtii aad xadiidka labaatan iyo labaad wa can abi nujaydin waxaa laga wariyey bidami nuuni wa fatxi اljiimi <clears throat> cimraan ibn xusein alkhusaaciy radia allahu tacala canhu arda ana imra'atan haweeney oo min juhaynata reer juhayne ah atat waxay u timid u tagtay rasuula allahi sala allahu alayhi waslm nabiga alle u tagtay wa hiya iyadana xubla iyadoo mxuu ahay tooba baabkitaabu tawbaan ku jirna ama baabu tawbaan ku jirna cafwan wa hiya iyadana xubla iyadoo mxaa uur ah min azina zina uur ka asabtu waxaan asiibay xaddan ay mujiba xadin xad wax waajibiyey ayaan asiibay weyaan oo zinan ku dhacay faaqimhu iga og calaya xadkaas iga og weyaan dushayda iga og fadaca nabi nabigu wuxuu u yeehay sal allahu alay ali waslm waliyaha ninka mas-uulka ka ah ayuu nabigan u yeehay sal allahu alay ali waslm faqaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam axsin ilayha war wanaag u samey faidaa wadacat haddii ay mxuu ahay dajiso oy canuga dhashaan fafacala ninka wuu faray arrinka asaga ahaa faamara biha nabigu wuxuu amray nabiyullaahi sal alla slm faamara wuxuu amray biha haweenaydii nabiyullaahi nabiga alle fashudat waxaa lagu xidhi calayha iyada hiyaabo dharkeeda ayaa lagu dhuujiyo lagu xidhi weyaan uma amara wuu amray biha nabiga farujimat waa la rajmiyey dhagax ayaa lagu dilay uma sallaa calayha waa ku tukaday faqaala lahu cumaru cumar wuxuu u yidhi radia allahu tacala canhu ardaa tusalii calayha ma ku tukanaysaa nabi allow yaa rasuula allahiyow waqad zanat iyadoo zinaysatay naag zaaniyad miyaad ku qaala wuxuu yihi nabigeena sal allahu alay ali waslm laqad taabat way tooba keentay gabadhan tawbatan toobabay tooba keentay low qusimat haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan oo min ahli madiinati ahlu madiine ah haddii loo qaybin lahaa towbada ayada lawasicathum way mxuu ahay u waasec noqon lahayd way gaari lahayd way anfici lahayd weyaan wahal wajadta miyaad hesha cumarow afdala wax ka sarreeya oo ka wanaag badan min an jaadat inay mxuu ahay deeqday oy dhiibtay binafsiha nafteeda ay u dhiibtay lilaahi allaweyne subxaana wa tacaala caza wajal ma wax ka weyn iyo fadli ka weyn iyo mxuu ahay waxbixin ka weyn miyaad arkaysaa weyaan haweenaydan way tooba keentay towbadii ayadahadna nabigeena sal alla alay slam waxay sababu noqotay inuu mxuu ahaa towbadii uu rabbi ka aqbalo nabigeena uu ku tukada calayhi salatu salaam darsi weyna noola dhigo qofka muminka haddii aad tooba keena rabbigan subxaana wa tacala wax walba taas ayuu ka jecel mxuu ah qatli muslim ha noqdo wamaa ilaa dalika ilaahay subxana wa tacala towbada uu aqbala weyaan in allaha yatuubu calaa man taaba aleyh calaa man taab wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma wa anas ibni malikin radi allahu tacala canhum jamiica ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali waslem qaala wuxuu yihi rasuulkeenna lowlaa low ana libni aadama ibni aadam haddii ay u sugnaan lahayd waadiyan waadi oo min dahabin hal waadi oo dahab hadduu qof bini aadamka la ahaan lahaa axaba bini aadamka wuxuu jeclaan lahaa an yakuuna lahu inay usugnaato waadiyaani laba waadi oo dahab ah walan yamlaa ma buuxiyo faahu afkiisa iyo calooshiisa ma buuxiyo ibni aadanka ila turaabu turaab mooyane markuu geeriyoodo unbaad buuxsamaya weyaan wayatuubu llahu allana waa ka toob aqbala calaa man taaba qofkii tooba keena isagoo noocaasa ayaa haddana rabbiga subxaana watacala hadduu qofka tooba keena uu ka towba aqbalaa weyaan muttafaqun calayh xadiidka afar iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rasuula lah qaala wuxuu yidhi yadxaku allahu alla uu ku qoslaa subxaanahu watacaala ilaa rajulayni laba nin ayuu ku qoslaa yaqtulu uu dila axaduhuma midkood alaakhara kan kale oo yadkhulaani gala aljannata jannada labadaba galaan weeyaan yuqaatilu haada kan wuxuu ku dagaalamaa fii sabiililah jidka alle ayuu ku dagaalamaa oo fayuqtalu waa la dilaa fayuqtalu waa la dilaa uma yatuubu llahu alla ka tawba aqbala cala alqaatili qofkii kii dilay ayuu ku tawba aqbalaa oo wuu islaamaa oo fa isna shahaado ayuu helaa oo jidka alle ayuu ku shahidaa kadibna isna jannada ayuu galaa rabbiga subxaana watacala labadaas nin ayuu mxuu aha ku qoslaa weyaan qoslka isagahna saan hore u sheegnay waa daxikun yaliiqu bijalaalii bijalaalatihi wacadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi nacam ilaahay subxana watacala qosl u qalmo weyaan ee kan bini aadamka iyo qalbigaada marna uusan kusoo dhicin abadan oo tashbiiha ku dhicin weyaan si kadibna aad ugu dhicin taxriif iyo tabdiil baab sabri sabarka ayuu baabya baabkan weyaan qaala allahu tacala allah wuxuu yidhi subxaana wa yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alinabi rumeeyow isbiruu war sabray sabartama sabarka badsada oo sabartama weeyaan wa qaala rabbigan wuxuu yidhi walanabluwannakum waxaan idinku imtixaanaa oo idinku jirrabnaa bishayin shay oo min alkhawfi baahi ah cafwan baqitaan ah min alkhawfi baqid ah iyo waljuuci baahi gaaji ah iyo wanaqsin naaqisin la yarayo min alamwaali maalka la yaray iyo walanfusi nafta la yaray aan idinku imtixaanaa iyo wathamarati mirihi aan idinka yarayno wabashir waxaad mxuu u bishaaraysaa nabi allow alsaabiriina dadka sabra u bishaaray weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi inamaa yuwafaa wuxuu u oofiyaa alsaabiruuna dadka sabra rabbigeen ajrahum ajarkooda bihayri xisaabin xisaab laan ayuu rabbigan u oofiyaa weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi walaman sabra qofkii sabra ow hafara iska dhaafa ina dalika labadaas qodob iyo arrinta ayada min casmi lumuuri umuuraha teeda waaweyn bay kamid tahay umuurta waaweyn bay kamid tahay oo qiimaha badan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi istaciinuu waxaad kaalmaysataan kaalmaysataan bisabri sabr kaalmaysta iyo salaad salaad kaalmaysta ina allaha alla weyne maca asaabiriina dadka sabra ayuu muxuuaha macood ahaada weyaan maciyada ayada waxaa la yidhaha almaciya alkhaasa maciyada rabbigan subxaana wa tacaala maciyada iyo la jiritaanka uu la jira addoonkiisa waa laba qaybood maciyatun caama allahu caza wajalla maca cibaadihi fii xilihim wa tirxaalihim wa fii kulli makaan rabbigan subxana wa tacaala addoomihiis wuu u joodaa maciyo caama weeyaan ta ayada guud ahaan maciyada muminiinta ina allaha maca aladiina itaqow waa maciya khaasa biاlnasri wاlta'yiidi wاlmu'aasarati wama ila dalika iyo wاraxma marka waa maciyo gooni ahaaneed oo muxuu ahay tii guud ahaaneed ka sokaysa weeyaan maciyada labaas ayaa loo qeybiya maciya caama wa maciya khaasa nacam wlaayaatu aayadaha nacam walanabula Mm. nacam nacam wa qaala tacala rabbigan wuxuu yihi walanabluwannakum waxaan idinku imtixaanaa xataa walanabluwannakum waan idin imtixaanaa waan idin jarabnaa xataa naclam ilaa aan ka ogaano almujaahidiina kuwa jihaadayaan oo minkum adinka idinka mid iyo wasaabiriina kuwa sabrayaan ilaa aan idinka ogaano waan walaayaatu aayadaha oo fi lmri isfaritaan lisfara bisabri sabarka lisfara iyo wa bayaani fadlihi fadligiisa oo la caday kaiiratun aad bay u badan tahay macruufatun waa la yaqaanaa weeyaan xadiidka labaatan ili shanaad can abi maliki alxaari ibnu caasim alashcari waxaa lagu radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi abi malik qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali waslem alطuhuuru dahaaro qaadashada amaba waa qeyb ka mid ah dahaarada waa qeyb imaanka ka mid ah. waxaa kale oo lagu fasiraa aلطuhuuru weyse qaadashada shaطru اliimaani salaada nuskeeda weyaan ama qeyb ka mida ah weyaan labadaba tafsiirba waa la saaraa nacam wاlxamdu lilah alxamdu lilaahina ilahay baa mahadla ay buuxisaa wa subxaana allahi subxaana allahina iyo alxamdu lilahi alxamdu lilaahina tamla'aani waxay labadaa buuxiyaan aw tamlau mid kasta waxay buuxisaa maa bayna asamaawaat maxaa idin qoran sama dad ay u qoranta ma jiraan samaawaat miya kulli nuskda nuskadan waxaan hayahay kulli ma nuskadan baa lahaya <laughs> ha nuskadan maxaa ku qoran kuwan maxaa ku qoran ya samaawaat mis samaa ku qoran maxaa ku qoran samaawaat khalaas qawlan waaxidan ay noqotay naam tamla aw tamla waxay buuxisaa maa bayna asamaawaati samaawaadka inta udhexaysa ayay buuxisaa weyaan waalardi arlada udhexaysa weyaan wasalaatu salaadana nuurun waa nuur iftiin weeyaan wasadaqatu sadaqadana burhaanun waa daliil wasabru sabarkana diyaan waa iftiin waalqur'aanu qur-aankana xujatun xujo iyo looyar ayuu laka adi ku yahay weyaan aw calayka ama aduu xujo kugu noqonaya oo kugu dooda bruskiitu kugu noqonaya ama wuxuu kugu noqonaya looyar looyar uu ku noqonaya kullu nnaasi dadka dhammaantood yaqduu way kalahayaan fabaaicun nafsahu fabaa'icun nafsahu nin walba naftiisa ayuu iibinaya fa muctiquhaa nin xureeya marka oo naftiisii muxuu ahay soo xureeya oo soo iibsada naftiisii wanaag iyo khayr la imaada aw muubiquhaa amaba qof halaago oo macaasi iyo dembi ku rida way rawaahu muslim xadiidka lix iyo labaatanaad can abi saciidin waxaa laga wariyey sacd ibn malik ibni sinaan alkhudri radia allahu tacala canhu arda ana naasan dad oo min alansaari ree ansaareed ka mid a ah, sa'aluu waxay weydiiyeen rasuula allahi rasuulka allabe wax weydiisteen inuu wax dhaqaalo siiyo weyaan fa actaahum nabigeena wuu siiyey uma sa'aluuhu nabigeena way weydiisteen fa actaahum waa siiyey xataa nafida nafida ilaa uu ka dhammaado maa cindahu nabigu wuxuu haayey oo maal lahay ilaa uu ka fa qaala lahum wuxuu yidhi xiina anfaqa markuu bixiyey kula shayin wax la arko oo biyadii gacantiis ku sugnaa markuu nabiga bixiyey sala allahu calayhi waalihi wasalam ajwad annaas buu nabigan aha alai sala slam qof wax bixiya kan ugu deeqsiisan nabigu wuxuu yidhi marka maa yakun cindii ma ahaada min khayrin maal falan udakhirahu inkama kaydsada cankum xaggiina maal hadduuba gacantayda soo gala ood ku jira inaan inka kaydsada sugina hana ka yaabina weyaan waman yastacfif qofka dhowrsada yucifahu llahu ilaahay baa ama allaha dhowra waman yastani qofka mxuu ahay maarmana yunihi laahu ilaahay baa maaray mxuaha maaransiiyo amaama ducaha laga dhigo amabaha laga dhigo khabar oo laga waramo ilahay baa saa yeela weyaan waman yatasabar qofkii sabarsiiya yusabirhu lahu ilahay baa sabarsiiyo wamaa acطiya lama siiya axadun qof caطaa'an siisma oo khayran ka wanaag badan wa awsaca ka waasicnimo badan min asabri sabr weyaan muttafaqun caleyh waxaad arkaysa dad qof xanuunsan oo sanawaad aad u badan xanuunsan waa sabarka mxu ah cajiibka oo runta ilahi subxana watacala dad badan ku irsaaqo saasoo kale qof dhaqaalolaan ay hayso oo sidaasoo kale wahaakada qof awlaadlaan ay hayso qof mxuu aha lagu imtixaamay waxyaaba dulmi lagu imtixaamay oo sabarkaas weligiis umaag un sheegto weyaan xadiidka toddoba iyo labaatanaad can abi yaxya waxaa laga wariyay suhayb ibni sinaanin radia allahu tacala arda qaala wuxuu yihi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu aleyh ali wasalam cajaban waa layaab layaab baa usugnaaday liamri lmumini qofka muminka amarkiisa ina amrahu amarkiisa iyo xaaladiisa kullahu dhammaanteed ama dhammaantii lahu isaga khayrun khayr buu u yahay walaysa dalika arrinka asagana uma sugnaanin liaxadin qof ila lilmumini qofku muminkum ay u sugnaatay weyaan in asaabathu saraau haddii faraxtooyo iyo farax iyo ay asiibto ood wanaag la kulma shakara ilahay buu ku shukriya alxamdu lilah ashukru lilah alxamdu lilah ashukru lilah halkaasu ka dhaca weyaan fa kaana lahu khayra fa kaana waxay u ahaataa khayran khayr lahu isaga khayr ay wain asaabathu daraau haddii ay muxuu ahay dhibaato iyo culays ay asiibtana u asiibana sabra wuu sabra fa kaana waxay u ahaataa khayran lahu khayr bay u ahaataa rawahu muslim baa wariyey xadiidka sideed iyo labaatanaad can anas bni malikin radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi lama haqula markuu culsaaday annabiyu nabigeena sala allahu alayh waali wasalam jacala wuxuu gudagalay yataqashaahu inuu daboola alkarbu kurba inay nabiga daboosho sal allahu aleh ali waslm culayskii malakumowtkii sakaraatulmowtkii inay daboosho ayuu nabigu gudagalay sal allahu aleh ali waslem faqaalat faaimat faaima waxay tidhi waa karba abaah aabbahay kurbadiisayey kurbadiisiyey saasay tihi weye radia allahu tacala anhu ardaa kurbadii aabba ku dhacday la xanuunsanaysaa nacam nacam faqaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam laysa ma ahanin faadumoy calaa abiiki aabbaha karbun kurba bacda alyowmi maalinta kadib kurba aabbaha muxuu ahay dushiis ma ahaan doonto weyaan falamaa maata markaa nabigu udhinta sal allahu alay ali wasalam qaalat waxay tihi yaa aabataha aabbahayow ajaaba wuxuu ajiibay aabbahay rabban rabbi oo dacaahu uu yeeray alrafiiqa alaclaa markuu nabiga lahay sal allahu alay ali wasalam yaa abataahu aabbahayow jannata alfirdowsi jannata firdows ayaa ma'waahu makaano hoyadkiisa ahaata weeyaan yaa abataahu aabbahayow ilaa jibriila jibriil baa nancahu aan geeridiis u sheegayna oon gaarsiinayna weyaan inaad jibriil sidii aad u imaan jiray aad u imaan doona uhaysataa weyan radi allahu tacala canha baabka isaga waa xirmay inqaaca alwaxyu bacda mowti nabiy sala allahu aleh ali waslem falama dufina marka la duugay qaalat waxay tihi faatimatu radia allahu tacala canha waardaha ataabat miyay wanaagsanaatay oy ku qanacday oy ku sabartay anfusukum naftiina miyay muxuu ahay ogolaatay an taxuuu inaad ku shubtaan calaa rasulilah rasulka al sala allahu aleh ali waslem aturaaba turaab inaad ku shubtaan miyaad muxuu ahay aad ku raalli noqoteen way xadiid sagaal labaatanaad can abi zaydin waxaa laga wariyey usaama ibni zaydin bn xaria radia allahu tacala mawlaa rasuli lahi sal allahu alay ali waslem wa xibihi ninka u jeclaa wa bn xibihi ninka u jeclaa wiilkiisa ahaa radia allahu tacala canhum canhuma qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha uh, mxuu ahaa uh, usaama bn zayd arsalat waxaa soo dirtay bintu nabiyi nabiga gabadhiis sala allahu aleyh ali waslem ayaa adeeg soo dirtay maxay leedahay ina bnii wiilkaygii qad uxtudira malakumowd ayaa kusoo xaadira weyan waa lasoo xaadiray malakumowd ayaa haya weyaan waa haya gacantaa lagu haya malakumowd ayaa kusoo dega weyaan ee fashhadna nabi allow noo imow fa arsala nabigu uu soo diray yuqriu isagoo akhrina assalaama nabadgelye iyo salaam buu nabigu usoo faray salaam buu soo faray wayaquulu wuxuu leeyahay ina lilahi alla waxa u sugnaaday subxana wa tacaala maa ahada wuxuu qaata walahu isagana wuxuu leeyahay ma acaa wuxuu bixiy isaga ayaa wax qaata wax la bixiyo wakulu shayin waxa la arkaana cindahu agtiisa waxay ahaatay biajalin ajal oo musaman la magacaabay faltasbir ha sabarta waltaxtasib ajarna ha gurubsata weyaan oo ajar ha aruursata fa arsalat ilahi wa usoo dirtay tuqsimu ayadoo dhaaranaysa calayhi nabiga ku dhaaranaysa layatiyanaha lawallaahi baan ku dhaartae yatiyanaha inuu imaana waxay leedahay ilaahay baan ku dhaartay latatiyanin ay imaanaysaa nabi allow sala allahu aleh ali waslem faqaama mucaad ibnu jabal baa la jiray ubay ibnu kacb baa la jiray wazayd ibnu haabit baa la jiray warijaalu rag baa la jiray saddexdaa ninoo dambe ragga saxaabada culimadooda ay ahayen radi allahu tacala canhum fa rufica ilaa rasul rasulka alla ya mxu loo soo bandhigay markuu meesha gaaray asabiyu canugii wiilkii baa lasoo bandhigay faaqcadahu nabigu wuxuu ku fariisiiyey fii xijri dhaftiisa ayuu ku fariisiiyey wa nafsuhu naftiisana taqacacu fafaadat waxaa shubantay caynahu nabigiis labadiis indhood ayaa shubmay faqaala wuxuu yidhi sacdun yaa rasuul lahi ma haada ilintan maxay ahayd iyo ohintan maxay ahayd faqaala wuxuu yidhi hadihi tanayto raxmatan waa naxariis wajacalaha allahu tacala alla u yeelay fii quluubi cibaadihi adoomihiis qulubtooda ayuu rabbi dhexgeliyey weyaan wa fii riwaayatin fii quluubi man shaa qofkuu doono qalbigiisa ayuu geliyey oo min cibaadihi adoomihiis ka mid ah wa inamaa yarxamu llah alla wuxuu u naxariistaa min cibaadihi adoomihiisa aruxama kuu naxariista weyaan muttafaqun calayhi xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya qofka inuu mxua ah indhaha ilin ay ka timaado isagoonan qaylinin dharkin aan jeexjeexin balana aan mxuu ahay aan saraadsanin in indhihiisa ay ilin ka timaado arrinta ayada sabarka inay ka hor imaanaynin ayaa laga qaadanaya weyaan xadiidka soddonaad can suhaybin radia allahu tacala anhu ardaa ana rasul rasulka al sala allahu aleyh ali wasalam qaala wuxuu yihi suhayb kaana wuxuu ahaaday malikun oo fii manduul kaana ahaaday qablakum idinka horreey wa kaana lahu waxaa usugnaa saaxirun nin sixroolo ah oo u jooga boqorada iyo dadka madaxda inta badan sixroolyaala ufadhiyaan ama kitaabgowlyaala ufadhiyaan inta badan xitaa dadka muxuu aha madaxda caadiga oo muxuu ahaa madaxda yar salsalo in badan oo ka mid ah ilaa man raxima rabbuka boqortooyadaas iyo madaxtooyaha iyo kursigaas in la ilaaliyo sixroolayaal iyo dad muxuu ahaa sixroolayan ka fogo kitaabgowlyaal iyo kuwa wax noocaasa in badan ayaa ufadhiya weyan waa imtixaan marka imtixaan mushkilada qofka korsigaas rabbi baa bixiyo yuti um, um, maalika lmulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka minman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa tudilu man tashaa marka boqortooyada iyo kursiga rabbi baa bixiy subxana wa tacaala low ijtamaca man fi lardi jamiica ma jalasuuka calaa kursiyin in lam yuqadirhu llahu lak walow ijtamacuu an yaqlacuuka lam yaqlacuuka ila ida katabahu llahu calayk marka baabkaas baabkaasoo baab khatar weeyaan marka sixdoolo ayaa u jooga wey ninka asaga falamaa kabira markuu weynaaday sixdoolihii qaala wuxuu ku yihi lilmaliki boqorka wuxuu ku yidhi inii aniga qad kabirtu waan weynaaday fabca ilaya waxaad iisoo dirtaa hulaaman wiil iisoo dira ucalimuhu anbara asixra sixirka anbara weeyaan fabacaa boqorku wuxuu diray ilayhi isaga hulaaman wiil buu u diray oo yucalimuhu u bara wa kaana wuxuu ahaa fii ariiqihi wa kaana waxaa ku sugnaa fii ariiqihi jidkiisa idaa salaka markuu maro raahibun nin suufi ah oo ku cibaadaysto oo meel duur ah oo mxsh boqorkii markii siroolihii uu joogay yacnu gurigiisa in udhexaysa nin muxuu ahaa suufi ah oo ku cibaadaysta ayaa halkaas muxuu aha jooga weeyaan marka wuuu fariistaa wuxuu fariistaa ninkii hadalkiis ayuu marka maqlaa faacjabahu arrinta ayaa marka aad u cajabisay oo uu jeclaaday wa wuxuu aha idaa ata saaxira markuu sixroolaha u taga mara wuxuu mari jiray biraahibi wa qacada ilahi waa fariisan jiray wa idaa ata saaxira saaxirka markuu yimaadana darabahu garaac jiray usoo daday daahitaankaas uu ku garaac jiray fa shakaa ila raahibi raahibkay u sheegta wuxuu yidhi niyo marka agtaadaan ku yardaahaba ninkii muxuu sixroolaha waa naftu i keenay way garaaca fa wuxuu yidhi idaa khashita saaxir haddii sixroolaad ka baqdo faqul waxaa tidhi xabasanii ahlii reerkii ay reebeendhah reerkii ay ay daahiyeen waidaa khashita ahlaka ahlka haddii aad ka baqdeen faqul waxaad tidhahdaa xabasanii saaxir saxiroolihii ayaa xabisay ilan maxaa yeele ninkan laba cashir u qaadanaya markuu u socdo muxuu sirxolaha wuxuu sii marayaa muxuuah ninka raahibka cashiru ka qaadanaya markuu sixirki soo qaato ood cilmiga sixirka soo bartana kadibna cashirka la soo qaadanaya intuusan ehelka soo gaarin reerkan wuu ka daahaa sixroolin wuu ka daahaa marka wuxuu yidhi markaad sixiroolihii markii aad ehelkii aad ka mxuu ahaa markii ay eh, sixroolihii ku qabsadeen waxaa tirahda waxaa daahiyey ehelkii ow lcags marna sixroolihii ay daahin marna waxaa tirahdaa ehelkiiba ay daahiyey reerkii fa waqti huwa isaga calaa dalik arrinkaas ku sugan yahay id id ataa wuxuu yimaaday calaa daabatin daabad xayawaan aad u weyn ayuu u imaaday cadiimatin oo qad xabasat xabista annaas dadkii xabistay jidkii ay istaagtay dadkii intana looma mari kara cidda soo dhawaata mxuu ahaa waxaa weya ku ordaysaa inay disha isku siganaya weyaan dadki marka waxay dhooban dhankaas dhankana dad baa dhooban marka waxay noqotay buunda marka gooday noqotay weyaan mushkilad naam fa qaala wuxuu yidhi alyawma maanta ana aclam waxaan ogaana asaaira aclam waxaan ogaana aniga asaaxiru saaxirka afdalu inuu fadli badan yahay am iraahibu suufiga inu mxuu ahay afdalu fadli badan yahan ogaana weyaan siroolaha iyo suufiga ninka maanta fadliga badan maanta maan kala saaraya weya waa canug yar fa ahada wuxuu qaatay xajaran dhagax ayuu qaatay fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow in kaana haduu yahay mru in kaana hadduu yahay amru raahibi ninka raahibka suufiga xaaladda uu wada axaba mid la kalgacayla badanya ilayka adiga min amri saaxiri ninka siroolaha ah, oo siroolaha iyo raahibka aad jeceshahay mxuu ahaa raahibka faqtul dil hadihi daaba daabadanaytu dil weeyaan oo dadka ka dil xataa yamdi ilaa ay mxu ka socdaan annaas dadka jidka jidgooyada ay mxu meesha ka qaad wayaan nin wiilkii dhagaxi wuu tuuray faqatalahaa daabadii way dhimatay wamada naasu dadkan jidka way mareen fa ataa wuxuu yimid alraahiba raahibka u yimid faahbarahu wuu u sheegay arrintii u sheegay arrinta maanta dhacday fa qaala lahu wuxuu yidhi alraahibu ay bunaya wiilkaygiiyow anta adiga alyowma maanta afdalu minii adaa iga fadli badan oo iga wanaag badan iga karaabo badan weeyaan qad balaqa waxaa gaaray min amrika karaamadaada iyo mxua u dhawaashada allaad u dhawaatay maa araa waxaan arkaa min amrika amarkaada maa araa waxaan arka ayaad gaarta weyaan maanta daaba inaad ilaahay subxana wa tacala magaciisa ku disho oo dagaxaa turtay aad ku disha ayaad gaarta weyaan wa inaka adigana satubtalaa waa lagu imtixaami doonaa imtixaan baa ku qabsan doona fain ubtilita haddii lagu imtixaama falaa tadulla calaya aniga mxuuaha inaan waxaan ku baray oon diin kuu sheegay farta igu soo fiiqin oo igu soo jeedinin weyaan wa kaana alulaamu ulaamku wuxuu ahaa yubriu mid caafiyo alakmaha qofka muxuu ahaa indhoolaha ah oo indhalaanta ku dhashay ayuu caafin jiray sida nabi ciis oo kale iyo walabrasu qofka barasta qabayuu gacanta umarin jira iska caafimaadi jiray ilahay biidni illahi weyaan tabcan wayudaawi wuxuu daaweyn jiray annaasu dadka min saa'iri aladwaa'i xanuunada kaleo dhan uu ka daweyn jiray fa samica waxaa maqlay jaliisun mid muxuu ahaa la taliyo ah jaliisun lilmeliki boqorka nin la taliyo oo ag fariisto ayaa maqlay oo kaana wuukeenay bihadaaya hadiyada kaiira ee fara badan faqaala wuxuu yidhi maa haahunaa waxaad aragtay mujada xoolo iyo hadiyad ah laka adaa iskala ajmacu dhammaanteed in anta adiga shafiitani haddii adaadi caafiso waxaana xoolo iyo hadiyo on wada adaan ku siinaya weyaan faqaala wuxuu yidhi innii aniga laa ashfi ma caafiya axadan qof inamaa yashfi waxaa caafiya allahu inamaa yashfi waxaa caafiyo dadka allahu alla weyne tacala korhaya fain aamanta haddii aad rumayso bilaahi allaweyne taaalafain aamanta haddii aad rumayso bilaahi allaweyne tacaala koray dacawtu llah allah muxuu ku baryaa fashafaaka wuu ku caafinayaa weyaan fa aamana billahi alluu rumeeyey tacaala korahay fashafaahu llahu ilahay baa caafi tacala korahay fa ata almelika boqorku u tagay marka ninkii fa jalasa ilayhi wuu fariistay kamaa sidii kaanu ahaa yajlisu mid fariisa agtiisa oo la taliya ahaan oo indhihii yaa kusoo laabay yaa kusoo celiyey qaala wuxuu yihi rabbigay qaala wuxuu walaka rabbun hayrii rabbi ari arhen miyaad adig subxaan kibirka balarka ana rabbukum laclaa waa fircoonkii oo kale qaala wuxuu yihi rabbigay wa rabbuka allahoo la weyno weeyaan faakhada fa akhadahu waa qabtay falam yazal kama zuulin yucadibuhu inuu cadaabo dalla cala alghulaami wiilkii ayuu markaa fard u saaray weyaan wiilkii muxuu ahaa ariiqiis ka islaamay ariiqadii ayuu sheegay wiilka ayaa mxuu ahaa caafiyey amaad ilahay soo biigday weyaan fa ji'a bilghulaami wiilka ayaa la keenay fa qaala lahu lmeliku wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiow qad balaqa waxaa gaaray min sixrika sixirkaada maa tubriu waxaad ku caafiso alakmaha qofka indhoolaha ku dhashay iyo alabrasa qofka barasta qaba wa tafcalu aad fashay wa tafcalu sixirkaadi meel saan ma joogo inaad qofkii indhahala aad caafiso inaad qofka baraska qaba caafiso baabkaada ma sahlan sixirkaada aad buu meel fiican buu gaaray weyaan fa qaala wuxuu aniga laa ashfii axadan qof ma caafiyo inamaa yashfii waxaa caafiyo allahu alla weyne tacala korahay fa ahadahu waa qabtay falam yazal kama zulin yucadibu ina cadaaba dalla ilaa u tusay cala ninka suufigaha ayaa marka u farta saaray qofku markay kaba muxuu cadaab ka bato taxamulkiiya ka dhammaana taxamulkiiya ka dhammaana weya wax bini aadam weya qofka nacam fa jia biraahibi suufiga ayaa keenay faqiila lahu waxaa loo irjic ka laaba can diinika diintaada ka laaba fa abaa waa diiday suufigii nacam fa dacaa wuxuu ninka u yeehay bilminshaari mishaar buu u yeehay alwax baa halkan lagu jira fa wadica waxaa laga saaray almishaaru mishaarkii fii mifraqi ra'sihi madaxiisa timaha meesha ka kala gidooman ayaa saa looga saaray weyaan fa shaqahu wuu jeexay xataa waqaca xataa waqaca ilaa u dhaca shiqaahu labadiis dhinac ilahay kala lacaan weyaan sida alwaaxi oo kale nacam uma jia waxaa la keenay bijaliis lmaliki boqorka ninka la fadhin jiray ayaa la keenay faqiila lahu waxaa l irjic laaba can diinika diintaada ka laaba faabaa waa diiday fawdica waxaa la saaray mishaaru mishaaru mishaarkii baa la saaray fii mifraqi ra'sihi madaxiisa meeshii timaha laga kala sheexeeyo ayaa la saaray weeyaan fashaqahu wuu jeexay bihi isaga xataa waqaca shiqaahu ilaa labada dhinac u ka lac weyan laba gobol ilaa ka noqdo weyan uma jia waxaa la keenay bilqulaami wiilka ayaa la keenay faqiila waxaa l irjic can diinika fadafacahu boqorku wuxuu u dhiibay ilaa nafarin koox buu u dhiibay oo min asxaabihi ciidamadiis ka mid ah fa qaala wuxuu yidhi idhabuu bihi wiilkan wada ilaa jabalin kada wa kada buur heblaaya oo nooca ahayd geeya weyaan waa buur aad u dheer fascaduu bihi la fula aljabala buurta la fula weyaan fain fa idaa balaqtum markaad gaartaan darwatahu meesha u sarraysa fagugta markaad gaartaan fain rajaca hadduu waxaa diintiisa can diinihi wailaa hadduu ka laabto wa ahlan wasahlan waa la soo celinaya weyaan wailaa hadduu ka laaban waayo faraxuuhu waxaa weyaan ka tuura buurta halkaas ka ridi wey halkaas ku halaagsame fadahabuu bihi way wadeen oy la tageen fasaciduu bihi aljabala buurta ay mxu la fuuleen faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow ikfiniihim akfiniihim aw ikfinihim iga kaafi bimaa shita wixii ad doonta iga kaafi nimankan weyaan farajafa bihim waxaa kulligii waa halaagsameen wa jaa waa yimid ila lmeliki faqaala lahu wuxuu u yidhi almeliku maa facala asxaabuka raggii aan kugu daray asxaabtaadii maxay sameeyeen qala wuxuu yidhi kafaaniihim illahu ilahay baa iga kaafiyey tacala korahay fadafacahu ilaa nafarin koox kaloo u dhiibay oo min asxaabihi ciidamadiis ka mid ah, iyo asxaabtiisii faqala wuxuu yidhi idhabuu bihi wiilkan la tago faxmiluuhu ku xambaara fii qurquurin waa naam watawasau waxaad bartamaha geysaan bihi isaga albara badda bartamaheeda geeya fain rajaca haduu ka laabto diintiisii fain rajaca haduu ka laabto can diinihi diintiisa fadaaka falamru waadix wailaa haddii kale miya faqdifuuhu ku tuura badda weyaan oo halkaa kurida iskaga soo taga nacam fadahabuu way tageen bihi isaga faqal wuxu allahuma allahyow ikfinihim iga kaafi bimaa shita wixaa doonta iga kaafi fankafa'at bihim faariu dhammaantood waamaashooben way baabaeen weyaan wa jaa wuu yimid ninkiwiilkii yamshi isagoo socday almalik boqorku yimid fa qaala lahu almalik boqorku wuxuu yidhi maa facala asxaabuka raggii aan kugu daray asxaabtaadii maxay sameeyeen qalbi adka fa qala wuxuu yidhi kafaanihim allahu ilah baa iga kaafi tacala kor ahay fa qaala lilmalik wuxuu yidhi inaka adiga lasta ma tihid biqaatili mid idili kale ma tihid aniga awood umalid inaad disho suuragal kuma ahan inaka adiga lasta matid biqaatil mid idilmatihid xataa tafcala aad ka samayso maa aamuruka bihi anig waxaan ku faraa aniga ayaad amar iga qaadanaysa inaad dishma ani amar iga qaado maa aamuruka bihi waxaan ku faraa weyaan nacam qaala wuxuu yidhi huwa amarka aad faraysa muxuu yahay qala wuxuu yidhi tajmac waxaad kulminaysaa dadka ku nool wadankan waxaad ku kulminaysaa fii saciidin waaxidin hal bannaan meel bannaan baa iskugu keenaysaa dhammaantood kow wa taslubunii kadibna waad ishalbinaysaa salbiga waa qofka in baashan istilaabku hadda maxua gaalada ay wataan nasaarada saas oo kale qofki inta alwaax la saaro saas ah kadibna gacmaha iyo lugaha laga masmaaro oo jirkiiso dhan masaamir lagu taago weyaan ama lagu xirxiro ama masaamir ha noqoto ama xerag lagu xiro ha noqoto wa taslubunii kadibna waa issalbinaysaa weyaan halkaas ayaad igu taagaysaa nacam wa taslubunii waad issalbinaysaa weyaan halkaas baad igu taagaysaa nacam uma naam wa taslubunii waxaad igu taagaysaa calaa jidcin laan baad igu taagaysaa ama tiir baad igu taagaysaa uma khud waxaad qaadataa sahman leeb qaada min kinaanati meesha aan ku kaydsado on gashta muxuu ahaa leebabka kala soo bax weeyaan leeb kala soo bax nacam min kinaanati meesha aan leebka gashto weeyaan kinaanada maxaa gabooyadaha halkaas kala soo bax naam uma intaa kadibna da waxaad muxuu ahay saartaa asahma leebka fii kabad lqawsi qaansada beerkeeda saar weyaan oo xerigii ku qabo weyaan fii kabad lqawsi uma qul waxaad tidhahdaa bismi illaahi ilaahay magaciis rabbi lghulaami wiilka rabbigiis ayaan ku tuurayaa leebkan uma intaa kadibna irmi uma rmini kadibna igu tur weyaan oo igu soo daa fainaka ida facalta hadii aad fasho dalika qataltanii waad idiraysaa weyaan marka wuxuu ku qasbay inuu dadki u sheego afkiis uu ka sheego inuu rabbi kala jiro oon asaga aanan ahayn intaasu isna ka raba dadkan dhan inay risaalada gaarto inuu rabbi waaxid yahay subxaana wa tacaala intaasunbaa mxuu ahaa ayaa muhimadda ayta weyaan isaga naftiisu dankama lahan inay dhimato inay noolaato kalama jecla weliba doongeeriduu jecel yahay laakiin wuxuu rabaa in dacwadii iyo khayrkii iyo iimaankii ay ummaddan gaarto weyaan naam uma mxuu ahaa naam uma qaala fajamaca naas dadka ayuu jamciyey fii saciidin banaan waaxidan oo keliya wa salabahu kadibna wuxuu ku taagay calaa jidcin laam buu ku taagay ama tiir buu ku taagay uma akhada wuxuu qaatay sahman leeb ayuu qaatay min kinaanatihi gabooyadiisa ayuu ka uma wadaca wuxuu saaray asahma leebka ayuu saaray fii beerkeeda ayuu saaray amaba xerigii qaansada ayuu saaray weyaan uma qaala wuxuu yidhi bismi illah ayaan muxuu magaciisa ku tuurayaa rabbi wiilka rabbigiisa ah ayaan ku tuurayaa weyaan nacam uma ramaahu kadibna ku tuuray fa waqaca sahmu leebka wuxuu ku dhacay fii sudqihi halkaas dhafoorka ayuu kaga dhacay weyaan fii sudqihi dhafoorka ayuu kaga dhacay fa wadaca wiilka wuxuu saaray yadahu gacantiisa fii sudqihi dhafoorkiisa fa maata naftaa ka dhacday weyaan wuu geeriyooday fa qaala naasu dadku waxay yidhahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbi lulaami wiilka rabbigiis ayaan rumaynay saasay ku dhawaaqeen weyaan fa utiya almeliku boqorkii waa loo yimid oo faqiila lahu waxaa loo yidhi ara'ayta balka waran maa shay kunta ad aheyd taxdaru mid muxuu ahay ka digtoon qad wallaahi baan ku dhaaranay nazala bika waa kugu degay xadaruka mxua waxaad ka digtoonayd iyo arrintaad ka baqaysa hadd unbay kugu habsatay weyaan inkaara kugu dhacday qad aamana annaasu dadku way rumeeyeen dhammaantood ilahay bay rumeeyeen fa amara wuxuu faray bilukhduudi godad in la qodo kanaallo in la jeex ayuu qoday biafwaahi sikaki muxuu ahaa jidadka afkooda meel kastoo jid uu muxuu aha ku dhammaana ama goolad kastaba in laga qodo kanaallo muxuu ahaa in laga qodo ayuu faray weyaan kanaallo godad in laqoro laga qodo fahudat waa la qoday weyaan wa udrima kadibna waxaa lagu shiday fiiha kanaalada ayada anniiraanu dabbaa lagu shiday wa qaala wuxuu yidhi man lam yarjic can diini qofka diintiisa aanan ka laabanin oonan gaaloobin faqximuuhu ku tuura oo ku rida weyaan fiiha kanaladaas kudhex rida dabka oo holca weyaan aw qiila lahu waxaa loo yidhi iqtaxim gal baa la dhahayaa fafacalu way falan xataa jacat ila ay ka timaado imraatun haweeney wa macaha mxua haweeneydaas waxay wadatay sabiyun canug yar oo laha iyada ay leedahay fataqacasad gadaal bay isu dhiyaro dhigtay gadaal bay u yarlaabatay gadaal bay u noqotay an taqaca fiiha inay ku dhacda oo weliba waxay ka baqday canuga inta badan canuga ubaqi weyaan faqaala laha canug wuxuu yidhi alhunaamu faqaala laha wuxuu yidhi alghunaamu canugii yaa ummaa hooyoy isbirii sabr fa inaka adi cala alxaqi xaq baad ku sugantahay ee godka ku dhaca weeyaan ahrajahu muslim xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey waa xadiid runtii aada cadiim u ah oo sabarka iyo mansilada uu jooga raggaas waad arkaysaan ninka la yidhaahdo raahibkii diintaada ka noqaa la yidhi mayuu yidhi kadibna waxaa lagu bilaabay mishaarkii weliba mishaarka marka degdeg looma jaray ka noqo lafti int intay weli hilibki markuu goo waaale ka noqo lafti markay muxuu ahaa ka noqo abadan ilaa uu kala dhaco kadalika sidii waxaa lagu sameeyey jaliis almelik wiilka waad marka sabarka iyo diintii alla in lagu dhegnaado subxana wa tacala qofka dhib kastoo kusoo mara diintaada raasmaalkaada weyaan waa noloshaada xaqiiqiga marka qofka inuu diintiis ku sabro ood ku fara ayaa laga qaadanaya sabarka diinta lagu sabro midda kale diinta waxaa weeyaan culaysyo badan baa qofka soo waajihi kara inuu diyaargaroobo ayadna waa ku jirtaa darwat ljabal ay aclaahu weyaan meesha u sarrayso bikasri daali almucjama wa damiha wlqurquuru bidami lqaafayn labada qaaf oo mxuu la godo nawcun waa nooc min asufuni doomaha ka mid ah wsaciidu huna alard lbaariza waa ardha mxuu ahay banaan saa banaan weyaan alkhduuduna ashuquuqu waa jeexyaalo jeexjeex oo fi lardi arada la jeexo ka nahri asagiir webi yar oo kale waa udrima ay uuqida la horiyey weyaan akfatu wankafacat cafwan ay inqalabat way la rogontay weyaan wataqaacasat ay tawaqafat wajabunat intay istaagtay ayay baqday weyaan xadiidka kow iyo soddonaad wa can anas bni malikin radia allahu tacala canhu ardaha anas qaala wuxuu yidhi mara nabiy nabigu waxaa soo maray mara nabiy nabigu wuxuu soo maray bimra'atin haweeney oo tabkii ooyeysa cinda qabrin qabri agtiis ku ooynaysa faqaala wuxuu yidhi itaqi llaaha war ilaahay ka baq haweenay wasbirii sabr islaan yahay ilaahay ka baqo sabr fa qaalat waxay tihi ilayka canii iga fogow iga tag fa inaka adi lam tusab laguguma muxuu ahaa asiibin bimusiibatii musiibada igu dhacday adiga laguguma ridin iga tagniyo walam tacrifu ma aynan garanaynin faqiila laha waxaa loo yidhi inahu nabiyu ninka aad saa ku tiri nabigan u ahay sala allahu aleh ali wasalam fa atat waxay timid baaba nabiy nabiga albaabkiisa timid falam tajid ma ayna helin cindahu isaga bawaabiina dad muxuu albaabka ama dadka ka kala hora ma aynan helin weyaan fa qaalat waxay tihi lama carifka nabi allow garanin markaan saa ku lahaa haddii aan ku garan lahaa saa kuma dheheen weyaan fa qaala wuxuu yidhi inama asabru sabarka wuxuu ahaaday cinda asadmati aluulaa naxdinta u horaysa iyo marka u horaysa kugu dhaca ayuu ahaaday sabarka weyaan haddii markii aad sabarka ugu dhaca kadibna aad qaylisa qaylisa aad iska aamusta waa xayawaankii oo kale albahiima xayawaanka oo kale markii dhib ku dhaca wuu qaylinaya marka hore lakin gadaal dambe iska aamusaya waa sabarka bahiimada marka lakiin sabarka waxaa la rabaa qof markuu masiibada ay ku dhacda awal mara inuu muxuu ahaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmat waulaaika hum lmuhtaduun naam muttafaqu aleyh wa fii riwaayati limuslim tabkii waxay u oynaysay calaa sabiyin canug laha ayada ay leeda xadiidka soddon iyo labaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardaha ana rasula rasulka all sal allahu aleyh ali waslem qaala wuxuu yidhi yaquulu llahu tacala alla wuxuu leeyy maa licabdii addoonkaygu uma sugnaanin almu'mini ee mu'minka cindii aniga agtayda jazaaun abaalmarin idaa qabadtu markaan qibdooda oon mxuu ahayd la tago safiyahu safi mxuu ahaay qofki u jeclaa oo min ahli dunya adduunyada mxu ahlkiisa ka mid a ah, uma intaa kadibna ixtasabahu uu ilaahay mxu dartiis u ajar xisaabsado ila aljannata islaantii lagaa qaaday waxaa weeye ninkii ayaa laga qaaday haweenaydii waalidkiia lagaa qaaday wahaakada mxua hooyadii la qaaday wama ila dalik qofku haduu marka ilah u sabra abaalgudkiis janno umuu noqonaya saasuu nabigeena sal allahu alay ali waslem xadiidka safigaas marka inta badanna waxaa loo adeegsadaa carruurta la dhalay weeyaan xadiidka soddon iyo saddexaad can caaishata radi allahu tacala canha wardaha anaha caaisha sa'alat waxay weydiisay rasuula rasulka ale sala allahu aleyh waslem can itaacuuni bay wax ka fa ahbaraha nabigan wuxuu sheegay sala allahu aleyh waslem anahu taacuunka kaana inuu ahaaday cadaaban cadaab oo yabcaduhu llahu ilahay uu kusoo bixiyo oo usoo dira calaa man duul uu yashaa uu doono dad alla dadku doono rabbi ilahi subxana wataala kusoo bixiya fajacalahu allahu tacala ilahi wuxuu ka dhigay raxmatan naxariis lilmuminiina muminiinta naxariis ugu dhiga weyaan falaysa ma ahanin min cabdin adoon oo yaqacu ku dhaca fi aacuuni acuun min cabdin adoon ma jiro oo fi aacuuni acuun ku dhaca oo fa yamkutu ku baladihi baladkii iyo magaaladii uu acuun ku dhacay saabiran isagoo sabarsan muxtasiban ajr gurubsana weeyaan oo yaclamu ogsoon anahu isaga laa yusiibu inuusan asiibaynin ilaa maa kataba allahu lahu alla wuxuu qoray maoyane ilaa hadduu jira miya kaana waxaa usugnaaday lahu asaga mila ajri shahiidi qofka shahiidka ajirkiisa wax la mid ayuu helaya weyaan daacuunka marka magaalada uu ku dhaca in la soo gala waxaa weeyaan lama ogola inuu mxuu ahaa lasoo gala magaalada ayada lama ogolo weeyaan haddii laakiin magaalo uu ku dhaca qofka inuu mxuu oo ka baxsada ayadna lama ogola weyaan marka waxaa loo baahan yahay magaaladaas inaan la gelin haddii tacawnku ku dhaca laakiin haddii adoo ku jir ku dhaca inaad sabarto ood allo barido oo waxaa daawada iyo wixii asbaabta in la qaato weyaan xadiidka afar iyo soddonaad wacan anas malik radi allahu anhu arda qala wuxu yihi samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allah alay slm rsulka alle allaha alla weyne tacala korahaya qaala wuxuu yidhi ida talaytu haddii aan imtixaana imtixaamo cabdii addoonkayga bixabiibatayhi labadii uu jeclaa waa labada indhood weeyaan labada indhood aan ka qaada oo fa sabra uu sabra cawadtuhu minhuma ayaga waxaan ugu badela aljanata janna yuriid wuxuu ula jeeda nabigana sal allahu alay waslm caynayhi labada sinood rawahu lbuhaari dadka indhoolaha marka ay ku sabraan xaqiiqatan waa wax aad weyn caadi ahayn bedelkoodii marba haddii qofka indhihii laga qaado sabrna laga helo macneeda waxaa weeyaan ilahi subxana wa tacala bedelkoodi wuxuu u aljanna waa nicmo aad weyn xadiidka shan iyo soddonaad wacan caطaa bn abi rabaxin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi caطaa bn abi rabax raximah llahu tacala qaala wuxuu yidhi qaala libnu cabaasin ibn cabdillahi bn cabaas wuxuu yidhi alaa uriika ma ku tusiyaa imra'atan haweeney oo min ahli janati ahli janna ma ku tusiyaa faqultu waxaan balahaa qaala wuxuu yidhi hadihi almar'a asawda haweeneydaas madow ma aragtaa taa weeyaan atat waxay u timid annabiy nabiga u timid sala allahu alay ali waslem faqaalat waxay tihi innii aniga usracu waa lii lagdaa qalal baan qaba oo qalalaysaa weyaan wa innii anigana atakashafu weliba cawrada ay faydanta markaan qalaalo weliba cawrada dhararkaa iga dhaca weeyaan fadcu llaha tacala alla ibarlii aniga inaad ilaahay caafiyo fa qaala wuxuu yidhi in shiti haddii aad doonta sabarti waad sabraysaa oo qalalkaasaad ku sabraysaa walaki ljanna jannana waa mxuu ahay waad leedahay weeyaan wain shiti haddii aad doontana dacawtu llaha tacala ilahay baan kuu baryaa oo oh, an yucaafik inuu ka caafiyaan alla kuu baryaa weeyaan fa qaalat waxay tihi asbiru nabi alla xanuunka ku sabraya inaan qalalo oon jannana helo ayaan rabaa weeyaan fa qaalat marka waxay atakashafu cawrada ifaydanta fadcu llaha ilaahay i bari takashafa anlaa takashafa in cawrada ay faydmin un markaan qalalo in cawrada ay faydmin intaasun ilahay subxana wa tacala i bari nacam fadacaa lahaa ilahay buu bari subxana wa tacala marka qalalka iyo xanuunadaas noocaas ahna waxay ka mid tahay iyadana indhabeelkaay la mid tahay oo qofka haddii aad aragtaan qof qalala iyo wixi la ah isna waa saas oo kale ood ku sabra ilahay subxana wa tacala janna ugu badala muttafaqun caleyhi xadiidka lix soddonaad waa an abi cabdiraxman waxaa laga weri cabdillaahi ibni mascuudin radia allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi kaanii waaba ano anduru fiirna ilaa rasuli lah rasulka sala allahu aleh ali waslem yaxkii isagoo ka warrama nabiya nabi oo min alambiyaai nebiya nabi ka warrama oo min alambiyaa ambiyada ka mid salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhim darabahu ay garaaceen qowmuhu qoladiisa ayaa garaaceen waa nabi la garaacay oo la uleeyey oo faadmahu ay ka dhiijiyeen dhiig uu ka da-a weyaan wa huwa isagan yamsaxu ka tirtira maxaa saad ugu masaxa addama dhiigga can wajhi wejigiisa yaquulu lah allahuma allah yow ikfir u dhaaf liqowmi qoladayda fa inahum ayaga laa yaclamuuna waxba ma ogsoona weyaan subxaana allah way garaaceen dhiigga ayaa ka di'i dhibay u geysteen weliba waa ku daba jiraan markaasuu le allahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun rabbi o qoomkayga u dhaaf dembiga waxba ma ogsoona weyaan muttafaqun calayh waa sabarka ambiyada iyo siduu ahaan jira weyaan xadiidka todoba iyo soddonaad wa can abi saciidin waxaa laga wariyay abi hurayrata radi allahu tacala canhu muslimka ma asiibo min nasabin tacaabo tacaaba iska caadi ah qofka inuu daalo daal iyo tacaabo walaa wasabin xanuun walaa hamin muruga iyo walaa xasanin ah, xusnin murug walaa adan dhib walaa hamin murug waa hamiga iyo xasanka iyo hamiga intaba waa wax isku dhadhow weyaan darajaad bay leyihin lakin isku dhow yihin murugta iyo anwaacdeeda weyaan xata shawkatu xitaa qodaxdii oo yushaakuhaa qofka lagu duro ama durta ilaa haddii ay dhacdamiya kafara allaahu lahu kafara allaahu ilahay uu ugu dhaafaa biha ayada sababteeda khataayaahu gafafyaalkiisa lagu dhaafaa weyaan murugtii qodaxdii waxaa weeyaan xanuunkii daalkii eh, naxtintii waxyaabahaas o dhan dembiga lagu dhaafaa saasuu nabigeen sal allahu aleh waslm mutafaqun caleyh laakiin waa in sabr la helo walwasabu wasabkana almaradu waa jirada weeyaan xadiidka sideed iyo soddonaad waan abi muusa abi mascuud waa ibn mascuud waxaa lawey radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi dahaltu waan u galay cala nabiy nabigaan ugalay sala allahu alay waslam wa huwa nabigana yuukacu isagoo muxuu ahay la qandhasiiyey aad u qandhan faqultu waxaan ya rasuul allahi inaka adi tuucaku waa lagu qandhasiya wackan qandho shadiidan aad u daran qaala wuxuu yidhi ajalha inii aniga ucaku waa lii qandhasiya kamaa yucaku rajulaani minkum laba nin oo arrinka asaga ana laka ajrayni laba ajr inaad leeda miyay ka dhiganta marka haddii aad laba nin caqnadood lagu saaro laba ajr miyaa lagu siinaya in lagu siinaya miyay ka dhigan tahay qala wuxuu yidhi ajalha dalika arrinka asaga kadalik saas weeyaan maa min muslimin qof muslim ma jiro oo yusiibuhu u asiibo adan dhibaato shawkatun qodax iyo famaa fowqa iyo wixii ka sarreeya ay asiibto ma jirta ilaa kafara allahu biha sayiaata ilahay wuxuu ku dhaafaa dembiyaalkiisu ku dhaafa weyaan waxutat waxaa lagaga daadiya canhu isaga dunuubuhu dembiyaalkiisa kamaa tuxatu sida looga daadiyo ashajaratu kamaa taxutu say u daadisa ashajaratu geedkii waraqahaa calaynteeda say u daadisa weyaan oo calaynta ugu daadata muttafaqun calayhi walwacku wackiga lagu sheega muxuu yahay makthu alxumaa qandhada qabashadeeda weyaan ahdu lxumaa weyaan qandhada qofka qabashada oy asiibto weyaan waqiila waxaa la yidhi alxuma waxaa xumada qanada laftirkeeda weyaan waa isku mid un qanada qabashadii qanada waa isku mid un xadiidka sagaaliy soddonaad wacan abi hurayrata radi allahu anhu arda qala wuxu hurayra qaala rasuulu rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu man yurid ilah qofkuu la doona man yurid qofkuu la doona allahu alla weyna bihi khayran khayr la doona yusiib minhu musiibo unbaa lagu sallidaa weyaan dadka inkaara ku dhacday kan cuquuba qabo weyaan qofbaa xanuun lagu ah, siibi wamaa ilaa dalika maxaa la marka anaga waxaanana inkaar baa ku dhacday cuquba ay ku dhacday weyaan qofkana waxaa weye ilahay baa subxana wa tacala khayr la doonay kadibna wuxuu rabaa rabbigan subxana wa tacala darajaadkiisa inuu kor u qaado rawahu lbukhaariy wadabatuu yusib bifatxi asaadi wa kasriha xadiidka afartanaad an anas waxaa laga wari malik radi allahu anhu arda qaala wuxuu yihi anas bn malik qaala rasul lah rasulka wuxuu yihi sala allahu aleyh ali wasalam yuusan raadinin yuusan muxuu ahay doonin axadukum midkiin yuusan hororsanin dharorsanin axadukum midkiin almowta geeri lidurin liajli durin mxuu ahaa dhibaato darteed oo asaaba ku dhacday yuusan geeri muxuu aha dharorsanin weyaan fain kaana hadduu yahay laabudda faacilan mid samayna haddii ay tahay haddii uu yahay oon laga maarmaynin faliqul ha yidhaahdo allaahuma allahayow ixyini inoolay maa kaanat intay tahay alxayaatu nolosha khayran lii mid ii khayr badan intay tahay ilahay u noolay watawafanii iyo oofsa oo nafta iga qaad in kaanat haddii ay ta alwafaatu oofsashada khayran limid iyo khayr badan weeyaan muttafaqun calayh marka qofki inuu dhib ku dhaca markuu dhib kugu dhaca kadib ilaahay ou dhibkaan idhaafi oo muxuu ahay mar baad idhaafisid inaad tidhahdo sax ma aha weyaan laakiin haddii aad ku qasbanaato oo muxuu ahay un si un inkastoon la ogoleen laakiin haddii ay dhacdo waxaad tidhahdaa ilaahay ou noloshaan aan noolahay in noolay haddii ay khayr badan tahay haddii ay geerida iyo khayr badan tahay muxuu ahay oofsa weyaan saas dhah hala dhaha waan abi cabdilaahi khabaab ibn arat waxaa lagu radia allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi shakownaa waan u sheeganay ilaa rasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu aleyh waali wasalam ayaan dhib u sheeganay dhibkii gaalada aynugu hayeen iyo culayskan haystaan u sheeganay wa huwa nabigana mutawasidun isagoo barkimaystay oo barkin ka dhigtay burdatan goobusta oo lahu isaga uu leeyahay fii dili lkacbati kacbada harkeeda isagoo saa iskugu lalaabtay saas barkin ka dhigtay oo saa u jiifa ayaan muxua alaa tastansiru lana nabi allow ilaahay maad gargaar noo weydiisid alaa tadcuu lanaa ilaahay maad noo baridid dhibkan hay sooma aragtid dhibkan ugula hay weyaan nacam faqaala wuxuu yidhi qad kaana wuxuu ahaay min qablakum dad idinka horrey mid muxuu ahay la qabta alrajulu ninkii oo fa yaxfura lahu loo qodo fi lardi arada loo qora oo loo qodo weyaan oo fa yujcalu fiiha arada marka loo qodo ayaa la lex joojin jiray arradii inahaas oo kale la qoday waa la joojinaya uma yu'taa waxaa la keeni jiray bilminshaari minshaar baa la keeni jiray oo fa yuudac waxaa la saari jiray calaa rasi madaxiisa fa yujcalu waxaa la yeeli jiray nisfayn laba gobol baa laga dhigi jiray intaas ayadana marka lagu bilaaba ilaa uu ka dhacana intaas waxaa la jiray ka noqo diintaada nacam wayumshatu waxaa lagu mxuu ahaa looga shanlayn jiray jirkiisa iyo hilibkiisa waxaa looga shanlayn jiray biamshaati lxadiidi muxuu ahaa shanla bir ah oo mudacyo kale amaba mxuu ahaa masaamiroo kale ayaa saas inta saa loo qabta ayaa waxaa weeyaan jirkiisa ayaa saas looga shanlayn jiray ciyaada billah maa duuna lami hilibkiisa intuu dhaaysa wa camii laftiisa laftii hilibka ayaa saas dhedooda lagu samayn jiray maa yasuduhu kama reebi jirin dalika cadaabka iyo ciqaabta ayada can diinihi diintiis kama reebi jirin weyaan wallaahi baan ku dhaartay layutimana allahu ilahi wuu taam yeela hada almra diintan wuu taam yeelaya xataa yasira ilaa ka socda alraakibu qofka wax saaran min sancaaa sanca ilaa ka socdo ilaa adri mowt ilaa adra sancadana waa caasimada yeman laakiin ujeedka xadiidka ma ahan sancada iyada mooyaan ma ahan weyaan waa sancaau dimishq dimishqi meel ku taalla sanca la yiraha jirta suuriya ku taalla marka suuriya ilaa muxuu ahaa yeman intaas ay qofka waxaa weeyaan socon doonaa kadibna laa yakhaafu uusan ka baqaynin ila allah alla weyne wadiba dhurwa uu kaga baqa calaa hanami aragiisu kaga baqa mooyaan walaakinakum adinka tastacjiluuna waad degdegsanaysaan degdeg baa idinku jira ayuu nabig yihi sal allahu aleh ali waslm sal allahu wuxuu marka caddaynaya nabigeena sal allahu aleh ali in sabarka loo baahan yahy oon laga maarmaynin ayuu nabigeena caddaynaya sal allahu aleh ali waslm kasta lagu sugay rawahu lbuhaari wa fii riwaayatin wa huwa mutawasidun nabiga wuxuu barkimaystay oo barkin ka dhigtay burdatan go-o busta waqad laqiina annagana waxaan kala kulanay min almushrikiina gaaladii waxaan kala kulanay shidatan dhib aad u ayaan kala kulanay weyaan hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdihi warasuulih wmustafaah